alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed laa yushtaradu fi lbayaani an yaclamahu kulu insaan mu'alifiinta kitaabka qoray waxay yidhaahdeen raximahum ullah laa yushtaradu looma shardiyo fi lbayaani bayaanka iyo caddaynta an yaclamahu inuu ogaado kullu insaanin ruux kasta inuu ogaado shardi ma aha laysa min shardi اlbayaani kama mid aha bayaanka iyo caddaynta shardigiisa an yaclamahu inuu ogaado jamiicu اlmukalafiina dadka takliifka la saaray dhammaantood inay wada ogaadaan shardi ma aha mukalafiintaasoo almawjuudiina joogaa fii waqtihi wakhtiga bayaanku dhacaayo jooga inay wada ogaadaan shardi ma aha bal yajuusu ee waxa bannaan an yakuuna inuu noqdo bacduhum barhkood ay noqdaan jaahilan bihi mid markaa ka jaahilaan ogayn bayaankii fa innahu yuqaalu waxaa la yidhaahdaa buyina lahu waa loo caddeeyey hayra annahu lam yatabayan ha yeeshe uma caddaanin buyina lahu waa loo caddeeyey hayra annahu lam yatabayan laakiin uma caddaanin markaa caddaynta loo caddeeyey uguma caddaan bimacnaa arrinkii khaamid buu ka yaho waa ka qarsoon yahayoo tabyiinkii iyo caddayntii baanu fahmin baa loo jeedaa marka waxay ka tilmaamayaanoo mashaayikhdu uga jeedaan carabi ahaan inay saa'iq tahay in la yidhaahdo buyina lahu hayra annahu lam yatabayan lamana odhanayo waa hadal mutanaaqidoo isburinaayo la odhan maayo ee waa wax la fahmaayo saa'iq inuu yahay la garanaayo oo ay iswaafiqi karto tabyiin inuu dhaco haddana tabayun aanu dhicin mihaalu daalika taa tusaalaheedu iyadoo tabyiinkii dhacay oo arrinkii la bayaamiyey ha yeeshee dadka qaarkoodoo jooga wakhtigii bayaanku dhacaayey aynan ogayn waxa u tusaale ah anna anabiya sala allahu alayhi wasalama nebigu bayana wuxuu caddeeyey anna cumuuma qowlihi tacaala hadalku allah yidhi cumuumkiisa aayadda dhaxalka ku saabsanee uu ilaahay ku yidhi yuusiikum allahu ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa fii awlaadikum ay fii sha'ni awlaadikum xaalka ubadkiinnu idiin dardaarmaya iyo sida xoolaha ay u kala qaadanayaan markaa dhimataan laa yatanaawalu lambiyaaa ambiyada yacni ma gaadhayo cumuumkaasi gaadhi maayo biqowlihi wuxuu ku caddeeyey nebigu sala allahu alayh wasalam inaan awlaaddii nebiyadu nebiyada aynay dhaxlayn oo soo gelaynin cumuumka aayadda biqowlihi hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina macaashira alanbiyaa'i laa nuurasu inna annagu macaashira alambiyaa'i waxaan gaar yeelayaa oo khasisayaa ururada nebiyadan khaas yeelayaaye laa nuurasu nalama dhaxlo maa taraknaa fa huwa sadaqa waxaannu ka tagnaa oo xoola ahi waa sadaqa weey falaa yaqdaxu fii hada albayaani waxba markaa ma dhaawacayso ma dhaawacayso waxba yeeli mayso fii haada albayaani caddayntaas anna faatimata radia allaahu canha in faatima oo ina markaa nebi ahi sala allahu calayhi wasalam lam taclam bihi inayna ogaanin bayaankaas wa jaa'at ay timi ilaa abi bakrin abibakar ayuu timi tatlubu xaalay doonayso raadinayso miiraasaha dhaxalkeedii minhu sala allahu alayh wasalam nebiga ay ka dhexlaysay mas'alada baabkani ku saabsan yahay ama fasalkani waxa weeyaan bayaanka miyaa la shartiyaa dadka joogaa inay wada ogaadaan mise lama shartiyo su-aashaa jawaabteeda mashaayikhdu waa caddeeyeen waana jasmiyeen oo si cad bay u caddeeyeen waana gooyeen oo waxay yidhaahdeen lama shartiyo caddaynta dadka mukallafiinta ahlu takliifkaee markaa joogaa inay wada ogaadaan shardi ma aha ee waxaa kifaayaa bacdigood inay ogaadaan baa kifaayo oo ku filan ee inay dhammaantood ogaadaan lama wada shardiyo waxaana u daliila inaan la wada shardinin nebiguba sala allahu alayh wasalam isagoo caddeeyey cumuumka aayadda yuusiikum allahu fii awlaadikum inaan ubadkii nebiyadu nebiyada aynay dhexlaynin iyadoo uu caddeeyo xadiiskaasi mubayin u ahaa oo cumuumka uu khasisaayey ila takhsiisku waa nooc min albayaani takhsiisku waa nooc min albayaani marka iyaday taas tahay oo uu nebigu caddeeyey oo uu markaa sheegay nebiyadu inaan iyaga markaa la dhaxlaynin sidaa uu bayaamiyo caddeeyey faatima oo markaa joogtay may ogaanin xukunkaasoo may ogeyn bayaankaa kamay warhayn sidaas aawadeed bayaanka waxba yeeli mayso faatimaan ogaan hadduu jiri lahaa faatima way ogaan lahayd la odhan maayo waayo marka hore dee inay dadku wada ogaadaan shardi maahe bacdigood inay ogaadaan baa shardi ah bacdina waa ogaayeenoo xukunkii waa caddeeyeenoo waa soo naqliyeenoo waa soo wariyeen marka waxaa laga qaadanayaa bayaanka in dadka mukallafiinta ah inay wada ogaadaan inaynay shardi ahayn caqli ahaan iyo carabi ahaanna waa u saa'iq in la yidhahdo buyina lahu Eh, laakinahu lam yatabayan yani waa markaysaga markaa loo caddeeyey ha yeeshe uma caddaanin sidaas waa la yidhaahdaa hadal mutanaaqidoo isburinayana ma aha annasku waxaynu soo maray mujmalkii iyo bayaankii qaybaha dalaalaatul alfaadku ay leeyihiinna waa soo maray hadda waxa markaa aynu u gudbaynaa qaybta naskhiga ku saabsan baynu u gudbaynaa annasku tacriifu lugatan yuطlaqu bimacna alizaala sharxistiisa la sharxaayo naskhiga lugatan lugada gudaheeda yuطlaqu waxaa lagu magacaabaa bimacna alizaala zuulinta macnaheedaa lagu magacaabaa shay in la baabi'iyo naskhi waa la yidhaahdaa carabi ahaan wa minhu macnahaas waxaa ka mida ah iyadoo naskhi loo isticmaalayo nasakhat ishamsu addilla waxay qoraxdii nasakhday addilla harhkii ayay nasakhday waxaa loo jeedaa ay asaalathu waa suulisay oo waa baabi'isay waxallat maxallahu waxay degtay meeshii harhka ayay degtay waxaa loo jeedaa shucaaceedii ayaa wuxuu markaa degay oo uu ifiyey meeshii harhku ku sugnaa wanasakhat iriixu waa nasakhday bimacnaa waa baabi'isay alriixu dabayshu alasara raadkii bay baabi'isay ay asaalathu waa suulisay wa yuطlaqu ayضa waxaa kaloo lagu magacaabaa carabi ahaan calaa maa yashbahu naqla wixii naqliga shabaha waa lagu magacaabaa taquulu waxaad odhanaysaa nasaktulkitaaba kitaabkaan naskhiyey bimacnaa waa naqliyey ay naqaltu shay-an yashbahu maa fiihi waxaan naqliyey oo aan markaa raray ee ama guuriyey shay-an wax oo yashbahu shabbahaya maa fiihi wixii kitaabka ku sugnaa shaygii kitaabka ku sugnaa wax shabbahaya ayaa naqliyey oo guuriyey wawadactuhu waxaan dhigay fii maxallin aakhara meel kale ayaan dhigay maxillin ama maxallin labaduba bannaan sidaynu horeba usoo sheegnay oo marka hore xallaya xullu iyo xallaya yaxilu bay labada mid walba leedahay oo xalloo degitaan looga jeedaa waa dulwajahayn weeyi sida qaamuuska iyo kutubta kale luqaduba ay sheegaysa sababtuna waxay tahay yani macno tacadi iyo macno markaa lusuum buu labadaba leeyihi ya oo xalaltuhu iyo xalaltu bihi labadaba waa loo isticmaalaa tiibaa dabeedna la istisxaabay marka waxa weeye laazim laga dhigana oo asalkeed iyadoo uu tacadi ahaa ayaa marka uu laasimka yahayna yani damadii markaa ku sugnaanaysay mudaarica yani ku sugnaanaysay markuu mutacadiga yahay baa laazimkiina loo istisxaaba saas aawadeed baa labada wejiba u bannaanaaday waladii yuwaafiquka waafaqaya almacna alisilaaxiya macnaha isilaaxa loo nisbeeye linnaskhi xaal macnaha isilaaxigu naskhiga u sugnaaday min macnayeyhi xaaluu macnahaasi min macnayeyhi labadiisa macne uu ka mid ahaaday huwa alawalu ka hore weeyi idin naskhu maxaa yeelay naskhigu fi lisطilaaxi sida heshiiska lagu yahay rafculxukmi xukum in la rafciyo la kor yeelaa la yidhaahda oo la qaado xukunkaasoo ahaabiti sugnaa bikhitaabin khitaab ku sugnaa iyo odhaahyo hadal ku sugnaa khitaabkaasoo mutaqadimin horreeyi lagu rafciyo bikhitaabin aakhara khitaab kale lagu rafciyo khitaabkaa kaloo mutaraakhin canhu ka dembeeyey khitaabka hore naskhiga waxa uu leeyahay macno lugawiya iyo macno isilaaxi ah macnaha lugawigee naskhigu leeyahay laba macno ayay markaa inoo sheegeen musanifiinta kitaabka qoray macna alizaala waa loo isticmaalaa baabi'in shay la baabi'iyo ama la zuuliyo yani waa la baabi'iyey macnaha waa loo isticmaalaa haddaba kaasi macnahaasi wuxuu u qaybsamaa laba qaybood culammada qaarkoodna marka horeba labay ka dhigaan oo in la yidhaahdo takhyiir ilaa bedel loo khayiro ama isaalo ilaa bedelin loo zuuliyo iyo alizaalatu bilaa bedelin luqa ahaan in labadaa loo qaybiyo culammada qaarkood marka hore u kala qaadaan labada mid walba tusaalaa loo yeelaa labadaba waa inoo tusaaleeyey nasakhat ishamsu dilla harkii bay zuulisay waa macne yani meeshii ayay ka kaxaysay ama waa baabi'isay waxallat maxallahu meeshiisiina waa degtay marka bedel kale ayaa meeshii raacay waa izaala maca bedel inta shaygii la zuuliyey ama la khayiray amaba isagaa la guuriyo meesha laga kaxeeyey macnaha hore ku kaaftoon inta la zuuliyey oo la baabi'iyey ayaa dabeedna waxaa raacay bedel baa raaco waxallat maxallahu baa la socdaa oo harkii markay baabi'iso qoraxdu shucaaci meeshii buu ifinayaa meeshii har yeelan mayso shucaacii iyo ilayskii baa beddelaya macno labaadna luqa ahaan waa ah loo isticmaala waa in isaalo keliya looga jeedo bedel aanu raacin nasakhati riixulasara dabayshiibaa waxay nasakhday bimacnaa baabi'isay alasara raadkii ay azaalatu waa suulisay yani waa baabi'isay dabayshii markay raadkii ku dhacday raadkii waa masaxaysaa meeshii waxay ka dhigaysaa meelaan raad ku oolin yani beddelkeedii meeshii degi maayo oo bimacnaa dabayshii meeshii ku sugnaan mayso raadkii dabayshu yani bes intay masaxday ka tagtay yadu marka raad la'aan bay meesha noqonaysa marka taasna waa bilaa bedel culamada qaarkood isku bay ka dhigaan sida mashaayikhdu hadda markaa ay yani markaa marka hore isaalo keliya uga wada cabireen in kastay ishaarayaan macnahay u kala qaadeen culamada qaarkood oo midna waxay ku fasireen azaalatuhu keliya midna waxay ku fasireen azaalatuhu xallat maxallahu macno labaad luqa ahaan waa loo isticmaalaa naskhiga oo waa in la yidhaahdo naqliga rarista wax la raro ama la guuriyo kaasna naskhi waa la yidhahdaa intaynaan kaa hore dhaafin macnaha lugawiga iyadoo loo isticmaalayo qur'aanka waxaa kaga yimi qowluhu tacaala fayansakhu allaahu maa yulqi shayطaanu ilaahay wuxuu baabi'inayaa maa yulqi shayطaanu waxa shayطaanku soo tuurayo shayطaanku muxuu soo tuurayaa shubuhaad buu soo tuurayaa tashkiik iyo shekigelin buu soo tuurayaa yacni wixii markaa shubahaad iyo wasaawis iyo shakiyo ya yani iyo bushiyo marka uu doonayo inuu ku soo arooriyo waxyiga ayuu shayطaanku quluubta ku soo tuuraya alaa yani marka waxa weeye si marka waxa weeye khawaatir iyo yani markaa waswaas ah ugu soo ridaya tii buu ilaahay baabi'inaya fayansakhudaa waxaa loo jeedaa yubطiluhu wa yuziiluh waa ibطaalinaya waana zuulinaya culamada qaarkood macnaha hore lugawiga markay sheegayeen alibطaalu walizaala way isku daraan macnaha labaadee loo isticmaalo luqa ahaan naqliga ama rarista wax la soo raro waa loo isticmaalaa shay baa la guuriyey oo la raray meel baa laga naqliyey meel kalaa la geeyey waxaa la odhanayaa waa naskhi wa fii nuskhatihaa hudan waraxma markuu ilaahay uu yidhi kitaabkii towraadeed nuskhadeeda waxa ku sugnayd hanuun iyo naxariis yani ayaa ugu sugnayd kuwii markaa rabbi ka baqanayey marka nuskhada waxaa loo yidhi kitaabka waxaa nuskha loo yidhahda waxbaa laga naqliya isagana waa la soo naqliyey yani waa manquul nasaktulkitaaba markaad tidhahdo kitaabkiibaan naskhiyey bimacnaa wixii ku yaalay baan guuriyey oo meel kalaan ku qoray baa la yidhahdaa inaa kunaa nastansiku maa kuntum tacmaluun yanii istinsaakhaas waxaa looga jeedaa naqli baa looga jeedaa waata cabdullaahi bnu cabaas laga sheegay inuu yidhi wahal yakuunu naskhu ilaa min aslin oo naskhigu asal la'aanteed miyuu xasil ah malaa'igtu waxay qorayso ee acmaasha addoommada ah waxaasi waxay ku qoraayeen marka horeba looxulmaxfuudkaay ku yaalleen marka nastansikhu marka la leeyahay waxaa loo jeedaa yani waxa weeye macnihii naqligaa laga tilmaamaya marka asal buu leeyahay oo yani markaa kitaabka weyne looxulmaxfuudka a buu ku yaallaa tanna naqli oo kaley ka dhiganta sidii wax lasoo raray saasoo kaley ka dhiganta saasaa nastansikhu loo yidhi ibnu cabbaasna markuu fasiraayo uu leeyahay sida laga sheegaayo whal yakunu nasku ila min asli haddaba markaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen kitaabkii baan naqliyey bimacnaa waan guuriyey mashaayikhdu waxay ka cabireen wax naqli shabbahaya oo maa yashbahu naqla oo kitaabka marka waxa ku yaalla aad guurinayso cayntii waxa kitaabka ku sugnaa maad rarin ee sidii bay ugu sugan tahay ee wixii ku sugnaa wax la mida ayaad guurinaysaayoo qoraysaayoo meel kale ku qoraysa ila cayntii haddaad guurin lahayd kuma sugnaateen maxalkan hore maxalkaad u guurisay waa inay ku sugnaataa marka iyadoo maxalkii hore sidii ugu sugan ayaa haddana maxalka kalena lagu qorayaa haddii kun kitaab marka isagaa laga naqliyo oo kun qoraa laga guuriyo kii kale sidii unbuu yahay markaa naqli wax shabaha ayaa laga tilmaamaya ama shay shabahayo shaygii ku sugnaa ayaa la naqlinaya cayntiisi maahe noociisi baa la naqlinaya yani kaasna waa saas macnaha haddaba isilaaxigee naskhigu leeyahay ee culammadu isilaaxaan u yaqaanin culammada qaarkoodna sharci bay ka cabiraan culammada qaarkoodna istilaaxi bay ka cabiraan labada macno keebaa waafaqaya labada macno ka horaa waafaqaya ka hore markaa isaalada ah ayaa waafaqaya waayo isilaaxaan naskhi maxaa la yidhaahdaa markay leeyihin culammadu aayaddani waa mansuukho ama xadiidkani waa mansuukh macnahay uga jeedaan muxuu yahay naskhi waxaa la yidhaahdaa rafcu lxukmi athaabiti xukun baa la rafcinayaa oo la suulinaya oo meesha laga qaadaya xukunkaasoo ku sugnaaday khitaab horreeyey khitaab horreeyeoo sharciyuu ku sugnaaday khitaab kalaa lagu rafcinayaa oo ka dembeeyey oo mutaraakhin ka ahoo wakhti u dhexeeyey kaasaa lagu rafcinaya tacriifka marka ay ku tacriifiyeen bay sii sharxayaan sharxu tacriifi tacriifka in la sharxo ayaa halkan ah, lagaga hadlaya athaabiti marka la yidhi rafculxukmi athaabiti athaabitidaasi wasfun waa wasfi ama cala alxikaayati dhehoo athaabiti dheh ama marka cala alicmaali dhehoo waxaad tidhahdaa athaabitu erayga athaabitu ahi wasfun lilxukmi xukunkay sifo u ahaatay rafcu lxukmi ahaabiti mawsuufka laga sifaynaya waa xukunka asaabitina waa sifo wa bikhitaabin mutaqadimin erayga ana mutacalliqun wuxuu ku tacalluqaa bihaabiti haabit buu ku tacalluqaa jaarkiiyo majruurku tacalluq buu u baahan yihi ya yani eh, mutacalliq ayuu u baahan yihi tacalluqu waa maxay waa irtibaat waa macnuhu inuu ku xidhan yahaa looga jeeda oo xarafkan jaarka iyo majruurkii waxay ku tacalluqaan oo ku xidhan yihiin ahaabiti wuxuu ku sugnaaday xukunkaasi bikhitaabin mutaqadimin buu ku sugnaaday ku sugnaadayda aada sheegaysaa tacalluqii tilmaamaysa wa bikhitaabin khitaabinta dambe ee tacriifka ku sugan athaaniyati ee labaad mutacalliqun wuxuu ku tacalluqaa birafcin rafci buu ku tacalluqaa ama birafcu oo rafculxukmi haabiti bikhitaabin mutaqadimin bikhitaabin aakhara lagu rafciyo marka khitaabinta dambe rafcigay ku tacalluqdaa waadamiiru damiirka fii canhu canhu ku suganna raajicun wuxuu u noqonayaa lisaabiti kii ku sugnaa bikhitaabin mutaqadimin khitaab mutaqadima ku sugnaa oo xukunka ah kaasuu u noqonaya rafculxukmi erayga ugu horeeyo rafculxukmi ahoo marka la tacriifinayo naskhiga uu sheegay jinsun waa jinsi waa macno guud macnahaa guudoo iyo cummu camimaya an naskha nasakhaada iyo wakhayrahu waxaan naskhiga ahayn bay camimaysaa hayrkaasoo mimaa yakhruju kamida waxa ku baxaya bilquyuudi yacnii qaydadka iyo sifooyinka iyo shardiyada ataaliyati lidalika taa raacaya ama ku xiga shay marka la tacriifinayo marka hore macno guud baa la sheegaa macnaha guud marka la sheego waxaa la raaciyaa dabadeedna yani fusuul ka dambaysa oo sii qaydaysaa la raaciyaa fasalladaa ka dambeeyaee sii qaydaya caddaynaya iminka waxaa lagu yidhi salaad maxaa la yidhaahdaa markaasaa tidhi waa cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftataxatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliimi salaad waxaa la yidhaahdaa waa cibaado waa cibaado markaa tidhi cibaadadu kuma gaarha salaaddii salaaddii waa cibaado soonkii waa cibaado zakadii waa cibaado xajkii waa cibaado dikrigii waa cibaado marka cibaadatun waa jinsi yashmalu lmucarafa wahayrah waxay shamlinaysaa oo cammimaysaa la tacriifiyaha iyo laqeexaha iyo hayrkiibay labada mid walba cammimaysa oo caam waa jinsi daatu aqwaali wa afcaali makhsuusatin muftataxatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliimi marka la raaciyana waa qaydad yukhriju hayra almucarafi waxay saaraysaa wixii la tacriifinayo waxaan ahayn bay bixinaysaa waxay soo reebaysaayoo keliya la tacriifiyaha mucarafka markaad tidhi rafculxukmi waa jinsiyo macno guud buu sheegayaa jinsigaasi wuxuu camimayaa oo ku dhacayaa laqeexaha oo naskhiga ah iyo la sharxaha oo naskhiga ah iyo kaan la sharxaynin oo wax kaloo ka soo hadhan ah mid walba yani waxa weeye wuxuu yahay mid eh, yani cammimays oo lafdigani intaba caan buu ku yahy fayakhruju waxa baxaya minhu rafculxukmigii ka baxaya biqaydi qaydka ah ahaabiti bikhitaabin mutaqadimin waxa ku baxaya albaraa'atu alasliyatu bara'ada asalka loo nisbeeyaa baxaysa baraada asligu waa maxay baraa'ada asliga waxaa laga tilmaamayaa shayga markii hore xukun sharciga ku soo arooray inaanu jirin oo khitaab sharciyo ku yimi aan lahaynin bas waxa laga gartay shayga inaan xukum takliifiya oo ku sugani aanu jirin ama xukun sharciyo ku sugani inaanu jirin waxaa laga gartay inaan waxba ku soo aroorin baraa'adii asalka loo nisbeeyaa la istisxaabayay markii hore ila caqlan baa waxa la garanayey haddii shaygii xukum aan laga waajibin ama aan la xaaraantinimayn inuu marka hore yani baraa asliya iskaga sugay oo qofka markaa aan waxba ka saarayn wixii markaa xukum yani sharci aanu ku iman intaan salaad la waajibin salaadi waajib ma ahayn baraa asliyaa iskaga jiray intaan soon la waajibin waa adilo waajibinaysaa inay soo aroorin baraa asliya layskaga jira soon waajib ma ahayn takliif qofka inaanu ka saarayn yani wax takliifa ou mukallaf ku yahay inaana meeshaa ku sugnayn ayaa markaa la garanay marka bara'ada asliga waa saas bara'ada asliga yani ibaaxada xataa ku sugan waxaa laga cabiraa inay tahay ibaaxa asliya ama ibaaxa caqliya saasay ka cabiraan fa iijaabu salaati waajibinta salaada la waajibiyey wazakaati iyo zakadiiyo wasawmi sawmkiiyo walxaji xajkiiyo wagayri daalika ashyaada kale ee iyaguna waajibaadka ah rafcun waa koryeelis la koryeelaayo meesha laga qaadayo lilbaraa'ati alasliyaةi baraa'adii asalka loo nisbeeyaa lagu rafcinaya iijaabkaas walaysa binaskhi nasakhaad ma aha oo salaadaha markii la waajibiyey la odhan maayo salaad la'aantii baa la nasakhay ila intaynay waajib ahayn salaaddu dee waxaa layskaga sugnaa baraa asliya baraa asliya layskaga sugnaa baraa'adii asligee lagu sugnaa oo dimmadiisu inayna mashquulo takliif arrinkaa kaga aha ku ahayn baa meesha laga qaaday marka la odhan maayo war salaad la'aantii baa la nasakhay markii salaada la waajibiyey oo salaad la'aantii waa mansuukha oo zekada markaa inaanay waajib ahayn markii hore oo baraa'e asliya lagu sugnaa waa mansuukha yadana la odhan maayo oo markii zekada la waajibiyaa lagu nasakhay la odhan maayo soonka waa saasi leeg xajka waa saasi leeg wayakhruju minhu ka baxaaya biqaydi bikhitaabin aakhara qaydka lagu qaydaayo bikhitaabin aakhara lagu qaydaayo waxaa ku baxay rafculxukmi xukunka in la kor yeelo biljunuuni waalida lagu kor yeelo walmowti iyo geerida in lagu kor yeelo oo ruuxa waajibaadkii saaraa iyo takaaliiftii korkiisa fuulaysay waxay kaga dhacaysaa hadduu waasho waa ka dhacaysa la odhan maayo junuunkii waa naasikh takaaliiftii iyo waajibaadkiina waa mansuukho waa la nasakhay la odhan maayo junuunkaa lagu nasakhay iyo waalida la odhan maayo hadduu ruuxu dhinto takaaliiftii waa ka dhacaysa haddana la odhan maayo geeridii baa nasakhday la odhan maayo takaaliiftii waayo khitaab kale laguma rafcinine shay maanici inuu soo deriyaa markaa lagu rafciye maanicaasoo junuunka ah ama geerida ah wakadaalika xubintii la maydhaayay weysada hadday go'do oo adinkiibaa wuxuu ka go'ay tusaale ahaan canqawyada meel ka sarraysa xubintaa maydhistii la maydhaayay meesha waa ka baxaysaa waa dhacaysaa lana odhan maayo adinka maydhistiisii waa la nasakhay saas yadaa la oran maayo hadday culammada qaarkood ka cabireenna xaqiiqo ugama jeedaane majaaz bay ka tilmaamayaan oo junuunka iyo mawdku maxay u noqon waayeen naski maxay u noqon waayeen khitaab kale inay ku dhicin oo khitaabku soo ka soo arooree sheegaya rufica alqalamu can alaasa waxaana ka mid ahaa can ilmajnuuni xataa yacqila dee khitaabkaasi wuxuu caddaynayaa xukunka junuunku inuu yahay takliifku qofka inuu ka dhacaayo taasuu caddaynaya laakiin ma tilmaamayo in isaga kork isaga laftiisa in markiiba lagu rafciyey marka junuunku soo dariyaa markaa uu noqonayaa takliifku inuu qofka marfuuc ka noqdo marka khitaabku waa caddaynayey ee waxa markaysagaa lagu rafciyey waa junuunka laftiisa oo maanic marka ah maanic min atakaaliif saas yada ah wayakhruju biqaydi mutaraakhin canhu qaydka mutaraakhin canhu waxaa ku baxaya maa kaana mutasilan bilkhitaabi kii ahaaday mid waxa weeye la itisaala oo la xidhiidhsan khitaabka oo aan ka go'nayn ka takhsiisi sida khaas yeelista kale fa inna daalika kaasi laa yusamaa laguma magacaabo naskha nasakhaad laguma magacaabo oo mukhasisaadka mutasilka ahi yacni ma noqonayaan naskhi noqon maayaan naskhi ma noqonayaan haba ka dambeeyo bimacnaa waxa weeye marka la sheego istisnahoo kale ha ka daba dhacee haddana waxa weeye mutasil buu yihi oo farqi wuxuu u dhexeeyaabay culammadu yidhaahdeen muta'akhirin iyo mutaraakhin baa farqi u dhexeeya mutaakhir yacni muta'akhirka iyo mutaraakhigu waa kala duwan yihiin oo farqaa u dhexeeya labaduba dambayn waa sheegayaan taraakhigu wuxuu tilmaamayaa in zaman u dhexeeyey laakiin ta'akhurku ma sheegaayo in zaman u dhexeeye sheegi maayo waxa dhici karta isla mar inuu yahay oo istinihii yani markaa isla markiiba dee lagu dhawaaqo markii shaygii wax laga reebaaye la tilmaamo marka waa takhsiis baa la odhanayaa waa mukhasisaadkii mutasilkaa ah buu ka mid yahay ha yeeshee naskhi ma aha waayo qaydka mutaraakhin canhu ayaa la waayy tacriifkii mashaayikhdu waa sharxeen rafcu lxukmi ahaabiti bikhitaabi mutaqadimin bikhitaabin aakhara mutaraakhin canhu xukun baa la rafcinayaa ama la kor yeelayaa ama la zuulinaya xukunkaasoo ahaabiti bikhitaabin ku sugnaaday khiaab bikhitaabin ahaabiti bay ku tacalluqdaa khiaabkaasoo mutaqadimin horeeyey bikhitaabin lagu rafciyo bikhitaabinta dambana rafcu bay ku tacalluqdaa bikhitaabin lagu rafciyo oo lagu kor yeelo khitaabkaasoo aakhara kale khitaabkaasoo mutaraakhin canhu ka dembeeyey oo weliba zaman u dhaxeeyo tacriifku waa waadix marka labada macne macnaha isaalada iyo macnaha naqliga waxa uu ansabnimo badan yahay macnaha isaalada waayo xukunkan waa la suulinayaa ee meel kale loo naqlin maayo waa mid marka waxa la rafcinayo o la suulinayo marka macnaha hore ayuu u ansab yahay oo waafaqaya mashaayikhda qaarkood halka bikhitaabin ah waxay ku beddelaan in la yidhaahdo yani bidaliilin sharciyin daliil sharciya oo mutaqadima ku sugnaaday sababtuna waxay tahay bikhitaabin bay yidhaahdeen waxay ku gaar tahay aqwaasha iyo odhaahyaday ku gaar tahay afcaashi khitaab ma aha maadaama afcaashu khitaab aynay ahayn naskigina afcaasha laftooda uu gelaayo yani in la yidhaahdo aلthaabiti bidaliilin sharciyin mutaqadimin daliil sharciy oo mutaqadim ah lagu rafciyo bidaliilin min alkitaabi wasunnati mutaraakhin canhu daliil kitaabkiyo sunnada ka mida oo ka dembeeye lagu rafciyo kitaab iyo sunnana waxaa loogu qaydayaa naskigu naskhigu ma dhici karo kitaab iyo sunnana waxaa loogu qaydayaa naskhigu biduuni kitaabin walaa sunnatin ma dhici karo ama aayad qur'aana ama xadiis nebi manduuqooda iyo mafhuumkooda ayuunbaa naskhi ka yimaadaa ijmaac waxba ma nasakho walaakin yadullu cala naskhi naskhi waa ku tusiyaaye laakiin isagu naasikhi ma aha ee deliilka mustanadka ah ee uu ku tiirsan yahay cuskan yahay kaasaa naasikha noqonaya waxyaalaha la rafcinaayo waxay noqon kartaa lafdi daliil markaa lafdigii ama aayad qur'aana tilaawadeed marka xukum in la rafciyaana tacriifkii lagu sheego usuuliyiinta badankoodu ay mareen taa lafteeda waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen tilaawada qur'aanka la akhrinayo ee lagu tacabudayo qudheedu waa nooc xukun ah waa xukun lafdi ah markaa sidaas aawadee xukmi marka laga cabiray yani cibaaradaa iska shamlinays mashaayikhda qaarkood si ay markaa uga baxaan ictiraadka in lagu soo arooriyo baa waxay yidhaahdeen yani aw lafdihi in waxa weeye xukun sharciya in eh, la rafciyo ama lafdiga xukun sharci la rafciyo aw lafdihii culamada ku dartay oo waxa la rafcinayo xukumoo keliya aan ku gaar yeelin ee lafdiga ku daray waxaa ka mida ibnu cusaymiin laakiin calaa kulli xaal culammada kale waxay leeyihiin xukmiga hadda markaanu sheegayno tacriifkan maqaamo kale si kale aanu isticmaalno sida baabka inoo soo socda socdee naskhu rasmi waalxukmi laakiin markaananu tacriifinayno leenahay rafulxukmi ahaabiti bikhitaabin mutaqadimin tilaawadii inay xukum tahay ka bixi waayo qur'aannimaa loo ictiqaadinaya tilaawadiisaa lagu tacabudayaa yacni musxafkii baa lagu qorayaa axkaamtii qur'aan ka dhalanaysay hadday tilaawo tahay iyo hadday ictiqaad tahay iyo ashyaadaasoo dhan baa ku jirta marka lafdigan xukun baa tacriifkan gudihiisa noo guda ballaaran waa ay soo gelaysaa tilaawadii in la nasakhayana wa ilayka maalan qaado tusaale naziidu bihi tacriifa wuduuxan tusaalahaasoo aanu ku kordhinayno tacriifka iyo sharxista iyo qeexista aan ugu ziyaadinayno wuduuxan caddaan wa huwa ana alwaajiba fii awali اlislaami oo wuxuu yahay kii waajibka ahaa islaamka awalkiisii waajibka ahaa musaabaratu lwaaxidi waa midku inuu la sabirtamo u sabro min almuslimiina waaxidkaasoo muslimiinta ka mid ahaaday ama xaalu muslimiinta ka mid yahay waayo waaxidka mid mucayana looma jeedo al buu leeyahay marka xagga macnaha nakiru ka yahay xagga lafdigana mucaraf buu ka yihi marka laba ictibaar baa ku bannaan laba weji baa ku bannaan waxaa markaa dabadeed dhacaa inay sifo noqoto ee taabica ah inay sifo noqotiyo inay xaal noqoto lilcasharati toban inuu u sabraa waajib ku ahayd lilcasharati toban inuu u sabraa waajib ku ahay tobankaasoo min alkufaari gaalada ka mid ahaaday ama xaalay gaalada ka mid ahaadeen filxarbi dagaalka gudihiisa jihaadka uma nusikha daalika intaa dabadeed ka waa la nasakhay xukunkaas waxaa lagu nasakhay biwujuubi waxaa lagu nasakhay biwujuubi musaabarati اlwaaxidi midku inuu la sabirtamaa inay waajib ku taho u sabro u adkaysto min almuslimiina midhkaasi xaalu muslimiinta ka mid ahaaday lilisnayni laba inuu u sabro min kufaari gaalada ka mid a fa wujuubu musaabarati alwaaxidi midku inuu u sabro u adkaystaa waajibnimadiisa lil lilcasharati tobanka u sabraa xukmun sabata bikhitaabin mutaqadimin waa xukum ku sugnaaday khitaab horreeyey oo hormaray huwa qowluhu tacaala khitaabkuu ku sugnaaday waa hadalkiisu allah uu yidhi in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi'atayn hadday idinka mid yihiin labaatan sabrayaa yaglibuu mi'atayn waxay ka gacan sarraynayaanoo ka qaalib noqonayaan laba boqol marka midhkii waxaa ku aadan toban marka lafdigu waa khabar laakiin waa khabar xukum looga jeedo oo waxaa macnuhu u dhacayaa ha sabraan oo hayani markaa yaynay ka cararin oo ha u yani ha isku dayaan inay ka haalib noqdaan macnuhu saasuu u dhacaya yani u sabra saasaa macnuhu udhacaya oo mid waliba toban ha u sabraa macnuhu dhacaya marka waa khabarun yuraadu bihi lxukmu ama khabarun yuraadu bihi اlamru xukunkaasi mutaqadim buu ahaa waa horreeyey muslimiinta tiradoodaa yarayd gaaladana cadadkoodu waa badna sidaas aawoodee xaaladdaa hore waxaa lagu waajibiyey ninkii muslimka ahaa jihaadka gudihiisa inaanu toban gaalada ka mid a ka cararin baa markaa hore la waajibiyey xukunkaa dabeed waa la khafiifiyey markii dambe oo waxaa lagu khafiifiyey inuu waxa weeye laba aanu ka cararin gaalada ka mid a rufica hada alxukmu bikhitaabin aakhara waxaa lagu rafciyey xukunkan bikhitaabin aakhara khitaab kalaa lagu rafciyey khitaabkaa kaloo muta'akhirin canhu ka dembeeyey khitaabkaa hore wa huwa qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah uu yidhi alآana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa alآana haddadan khafafa allahu cankum ilaahay waa idinka khafiifi wa calima wuxuu ilaahay ogaa anna fiikum dacfan in taagdarra idinku sugan tahay fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibuu miatayn hadday idinka mid noqdaan boqol sabraya oo adkaysanaya waxay ka gacan sarraynayaan laba boqol bay ka gacan sarraynayaan waxaa loo jeedaa boqolkii ha u sabraan laba boqol ha u sabraan oo ka cararin markaa siiqadu waa khabar oo jumla shardiya la keenay waxaase loo jeedaa macnaa xukumaa loo jeedaayoo amarnimay u dhacaysaa saasay u dhacaysa saas aawadeed bay cabdullaahi ibnu cabbaas ka asaxday oo ka sugnaatay inuu yidhi man farra min isnayni faqad fara waman farra min alaasatin famaa farra cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi ninka laba ka carara waa carara bimacnaa xukmi firaar buu leeyihi waa cararayda waxaa laga tilmaamayaa xukumkii firaarka ayuu leeyihi waman fara min alaasatin famaa fara kii saddex ka cararaa ma cararin inuu cararay waaba markaysagaa ni markaa mid sugane waxaa loo jeeda xukumkii firaarkaanu lahayn oo ruqsu haystaa sidaas iyada abaa laga tilmaamaya marka tusaalahan waxay u keeneen mashaayikhdu shuruuddii iyo qaydadkii tacriifku u lahaa oo dhan baa ku rumoobaya labada khitaabka hore waa horreeyey in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibu mi'atayn khitaabkan kalena waa dembeeyey waxaana markaa khitaabka ku sugan qariino ku tusinaysa kani inuu dembeeyo takhfiifku wuxuu dhacayaa adkayn dabadeed alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa haddadan buu ilaahay idinka khafiifiyaa la yidhi waa markii aayaddaasi soo degaysay marka waxaa la garanayaa xukunka adagii inuu ka horreeyaa la garanaya marka aayaddii hore waxay noqonaysaa mansuukho oo xukunkeedaas wujuubu musaabarati اlwaaxidi lilcashara waa mansuukh xukunkan dambana wuxuu noqonayaa muxkam oo mid haabit oo sugan ayuu noqonaya jawaazu naskhi wa wuquucuh naskhigu inuu bannaan yahay naskhiguna dhacay baa halkana lagaga hadlaya oo lagu baxsinaya annasku naskhigu jaa'izu waa bannaan yahay caqlan caqliga gudihiisuu ku bannaan yahay wa waaqicun waa dhacay sharcan sharciga gudhiisana waa ku dhacay wa daliilu dalika xukunkaas waxa u daliilka ahi oo ah inuu caqlanna bannaan yahay sharcana dhacay qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah uu yidhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha maa nansakh wax kastaanu nasakhno min aayatin oo aayad ah aw nunsiha aw nunsikaha ama aanu ku ilowsiinno na'ti bikhayrin minhaa waxaanu la imanaynaa mid ka khayr badan aw miliha ama mid la midaanu la imanayna wa qowluhu tacaala waxaa kaloo u deliila hadalkiisu allah uu yidhi yamxu llaahu ma yashaau wayuhbit wacindahu umu lkitaab yamxu llaahu ilaahay waa baabi'inaya waa masaxaya maa yashaau ku doono inuu baabi'iyo ayuu baabi'inaya wayuhbitu waa sugayaa wuxuu doono inuu sugo yashaau mafcuulkeeda waa la xadfaa sida haalibkee badan waxaa laga gartaa yani marka mafcuulkeeda la xadfo yani siyaaqa ayaa laga garanayaa mafcuulku wuxuu noqonayo oo hadday shardiyo tahayna jawaabu shardiga ayaa laga qaataa mafcuulka haddayna waxa weeye shardiyo aynay ahaynna waxa laga qaataa waxa ka horeeya ayaa markaa laga qaadanaya wa cindahu umu lkitaab ilaahay agtiisoo keliya waxa ku sugnaaday kitaabka asalkiis oo lawxulmaxfuudka ah marka aayadda laba tafsiir baa ku jiro maxwiga iyo isbaatku wuxuu ku dhacayaa alaxkaamu sharciya mise alumuur اlkowniya laba tafsiir baa ku sugan marka lagu socdo alaxkaamu sharciya in looga jeedo yamxu llaahu maa yashaau wayuhbitu wacindahu umu lkitaab <clears throat> wuxuu noqonayaa naskhiga mid deliil u ah oo xukunkuu doonuu ilaahay masaxayaa baabi'inayaa zuulinayaa xukunkuu doonana waa sugayaa agtiisana ummulkitaabkaa ku sugnaaday oo wuxuu isbaatinayay ee wuxuu maxwiga ku samaynayo o baabi'inaayo mid walba horay u qoraayeen waana sida mashaayikhdu u deliishadeen calaa hada tafsiir wejiga kale waa in la yidhahdo alumuuru alkowniya loo jeedaa umuurta kownigaa ah wuxuu doonuu masaxayaa baabi'inaya wuxuu doonana waa sugaya taasna waxaa laga tilmaamayaa kitaabaadka la qoray ee looxulmaxfuudka ka sokeeya ila waxa weeye taqdiiraadka marka laga hadlayo taqdiirka waxaa jira kitaabo yani kitaabo caamaa jira qoraal caam ah qoraalkaas waa looxulmaxfuudka qoraallo kaleo ka sokeeyaa jira oo dee aadam intaan la abuurin ka hor afartan sano qoraal baa dhacay waa tii ay ku soo aroortay mar sheegaayey faxaja aadamu muusa ma waxaad igu canaanaysaa dembi ilaahay ii qoray inta markaysaga aan lay abuurin afartan sano ka hor kaasi waa qoraal qoraalka looxulmaxfuudkuna waa ka sii wada horreeyey oo dee intaan cirarkiiyo dhulka la abuurin ka hor konton kun oo sano ayaa qoraalkaasi dhacay ina allaha kataba maqaadira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati walard bihamsiina alfa sana qoraal kale oo cumriyaa jira oo janiinku markuu uurka hooyadii ku sugan yahay malag baa loo soo dirayaa saddex afartanaad markuu ku jiro fa yu'maru bikatbi arbaci kalimaat bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun aw saciid waa qoraal cumri ah qoraal sanawiyaa jira fiiha yufraqu kulu amrin xakiim leylatulqadrigaanu dhaca qoraalada haddaba lowxulmaxfuudka ka sokeeya maxwiyo isbaat baa ku dhaca waxbaa laga masaxaa laga bedelaa waxna waa lagu sugaa wax kastoo dhacayo maxwiyo isbaatina horay ugu qorayd lowxulmaxfuudka wa cindahu um lkitaab wa qowlihii waxaa kaloo u daliila hadalkiisu allah uu yidhi ayaa naskhiga daliil u ah وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر markaanu ku bedello aayad aayad kale meesheed aanu ku bedello والlahu أعlamu bima yunazilu ilaahay baa aqoon iyo ogaal ule kuu soo dejinaye e waa jumla muctarida waxay soo kala dhex gashay yani jawaabu shardigii iyo shardigii ayay soo kala dhex gashay qaaluu inamaa anta muftar waxay odhanayaan mid been abuurtaa tahay ku odhanayaan <clears throat> qaaluu inamaa anta muftar waxay ku odhanayaan mid been abuurtay ayaa tahay ku odhanayaan wa qowluhu sal allahu alayh wasalam waxaa kaloo u daliila naskhigu inuu caqlanna bannaan yahay sharcanna dhacay fii ma saxa canhu kii nebiga sala allahu alayh wasalam ka asaxay oo ka sugnaaday kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fainaha tudakiru alaakhira waxaan ahaan jiray aan hore u ahaa mid idinka reebay booqashada xabaalaha la booqdo horaan idinku diiday fazuuruuhaa booqda hadda fainaha tudakir aakhira aakhira idin xasuusinaysa ay tudakirukum alaakhira marka waa naskhi weeye dhacay naskuna waa sheegayaa labada xukun siday u kala horreeyeen markii hore nahyi inuu jiray la reebay oo nebigu sala allahu alayh wasalam reebay xabaalaha in la boqdo markii dambana inuu amray labadubana xadiiskay ku sugantay oo taraakhiga sawti la shardinaayo taraakhiga la shardinaye looma jeedo xadiidkan yacni aakhirkiisa iyo awalkiisa isnasakhaya muraadku ma aha ee kuntu nahaytukum waxaa loo jeedaa zaman hore oo mutaqadimaan idinka reebi jiray kani waa ikhbaar nahyigii hore laga warramaayo khabarnimo u dhacaya kan dambana waa amar marka waa naskhi sunnada gudaheeda ku dhacayoo xadiis xadiis lagu nasakhay fadalla dalika wuxuu ku tusiyey kaasi calaa jawaasihi naskhigu inuu bannaan yahay caqlan caqliga gudihiisa ku bannaan yahay wa sharcan iyo sharciga gudihiisaba ku bannaan yahay oo sharciga inuu ku bannaan yahay garano nusuus sharciga uu soo arooriyey saddex aayadood iyo xadiis buu keena caqli inuu ku bannaan yahay xagguu kaa tusiyey wuxuu yidhi id low kaana hadduu ahaan lahaa mumtanican mid mustaxiila noqon lahaa xagga caqliga lam yaqac ma dhaceenoo sharciga kuma dhaceen shay mustaxiil caqlan ahoo aan dhici karin sharciga inuu ku dhaca ma suuragal ah laakinahu waqaca ha yeeshee waa dhacay linusuusi almutaqadimati almadkuura nusuusta markaa hormartay ee la soo sheegay iyo wamaa fii macnaaha iyo kuwa la macnihii aynaan sheegin ayaa caddaynaya inuu sharciga ku dhacay oo u deliil ah marka mar hadduu sharciga ku dhacay caqlanna waa bannaan yahi naskhiga culammada muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin inuu naskhi jiro ou yahay jaa'izun caqlan wa waaqicun sharcan culamo badan baa itifaaq soo raray ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen ruux jaahila mooye ruux kale inkiri maayo haddaba waxa la sheegay wadaad muctazili ah oo la odhan jiray abu muslim alasfahaani la odhan jiray moxamed ibnu baxrin baa magaciisa la odhan jiray min culamaaءi اlmuctazilaanu ka mid ahaa inuu isagu yidhi naskhiga inuu inkiray baa laga soo naqliyey culamada qaarkoodu waxay yidhaahdeen ictizaal ha ku sugnaado ha inxiraafe laakiin cilmi waa lahaa kitaab tafsiirana waa qora aqoonna waa lahaa haddaba culamada qaar waa kuwa leh jaahil mooye cid kale inkiri mayse hadduu cilmi lahaa siduu isagu u inkiray waxay culammada qaarkood yidhaahdeen inkaarka uu inkiray inkaar xagga macnaha maha waa wax lafdiga ku saabsan sidaas aawadeed khilaafka lafdi bay culammada qaarkood ka dhigeen saas aawadeed buu saaxibu jamci ljawaamic iyo qaar kaleba ay odhanayaan wasamaahu abuu muslimin takhsiisan abuu muslim wuxuu ku magacaabay takhsiis oo wuxuu hi mukhasisaadkuu ka midh yahay ashyaadana naskhiga ku sheegaysaan waa mukhasisaadkay ka mid tahay waa nooc takhsiiska ka mid oo mukhasisaadkay ka mid tahay yani marka aa leedihiin kanaa naasikh iyo kanaa naasikh waa mukhasis oo mukhasis u yahay waa kala duwan yihiin wuxuu mukhasis u yahay xukunkani markuu soo arooray zamanku caam ku ahaa xagga zamankiiyo wakhtiga ilaa yowmi alqiyaama ayuu wakhtigaasu caam ku ahaa wakhtiguu caamka ku ahaabaa wax ka mida lagu khasisay oo la yidhi intaasuu ku gaar yahay zamanka ilaa wakhtiga naskan dambe markuu yimi ee soo arooray intaa wixii ka horreeyuu ku gaar yahay zamanka dambe soo geli maayo waa takhsiisun fi zamaani oo waxay yidhaahdeen xukunka la nasakhay bacdi kale oo markaa in eh, takhsiisna lagu magacaabi karo naskigana ogol takhsiisna lagu magacaabi karaana waa jiraan saas aawadeed baa usuuliyiinta qaarkood labada israaciyaan sida saaxib saaxibulmaraaqiba odhanayo rafcun lixukmin aw bayaanu zamani bimuxkami alqur'aani aw bisunani naskhi waxaa la yidhaahdaa rafcun lixukmin aw bayaanu zamani xukum in la rafciyo oo la kor yeelo aw bayaanu zamani ama wakhtiga in la caddeeyo oo la yidhaahdo xukunkani wuxuu ahaa muqayan bighaaya mid haayo ku xadidan haayadii buu caddeeyey ilaa wakhtigaa inay tahay bimuxkami alqur'aani aw bisunani qur'aanka muxkamkiisa ama markaa xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam iyo axaadiista nebiga yani markaa lagu caddeeyo ama lagu rafciyo saas aawadeed culamo badani waxay yidhaahdeen khilaafku waa lafdi ee xaqiiqada naskhiga ma inkiraaye lafdiga naskhi baanu ku magacaabayna wuxuu u istilaaxay inuu takhsiiska geliyo ouna yidhaahdo waa takhsiisun lizaman ama takhsiisun fi zaman wakhtigii baa la khasisaya mukhasisaadkaana anwaac u qaybsanta noocaasina waa ka mid saas aawadeed ijmaac baa ku guntamay aayaadka qur'aankii waa sheegeen naskhiga axaadiista nebigu waa tilmaantay culammada markaa islaamkuna waa ku ijmaaceen oo waa isku waafaqeen tan caqliga ku saabsan qiyaas istisnaa'iya bay u cuskadeen qiyaaska istisnaa'igaa waxay u dhigeen low kaana mumtanican ay fi lcaqli lam yaqac lakinahu waqaca fi الsharci linusuusi اlmadkuurati wama fii macnaha waxaa ka xasilaya dabadeed caqlanna waa bannaan yahoo mumtanic ma aha qiyaas istisnaa'i waxaa loo yidhaahdaa laakinahu baa la geliyey oo manaatiqadu laakina waxay u isticmaalaan istisnaa bay ku iطlaaqaan almanaatiqa ama ahlu marka taas waxa weeye mas'ale la midaynu hore u soo aragnay macna ahaanna hadda waa marka sharciga inay ku dhacdaa u daliila caqlanna inay bannaantoona mustaxiil aynay ahayn ille hadday mustaxiil ahaan lahayd sharciga kumay dhacdeen marka way ku dhacday sharciga mar hadday ku dhacday caqlanna waa bannaanta waa aayaadka qaarkood istidlaalka loo deliishanaayo naskhigu inuu dhacay ama inuu sharcan bannaan yahay inuu dhaco sharcan baynu leenahay ishkaal bay ku soo arooriyeen istidlaalkay ishkaal ku soo arooriyeen oo waxay yidhaahdeen waidaa badalnaa aayata makaana aayati wallahu aclamu bima yunazilu qaluu inamaa anta muftar waa shari wاsharطu laa ystalzim اlwuquuc shardiguna dhicitaan ma laasimsado dee waa hadduu ilaahay bedelo laakiin ilaaba ilaa inuu beddelaayo laynooma sheegin marka shardigu maadaama aanu laasimsanayn dhicitaan sidaa ugu deliishanaysaan inuu dhacay aayaadkan ugu daliishanaysaan sida aayadda waidaa badalnaa aayatan makaana aaya alaaya taa jawaabteedu waxay too laga jawaabaya shardi ha ahaatee shardi ma laasimsado wuquuc ilaaqeeda ma aha ee shardiga idaa yani markaa shardiga idaada ahi haaliban wuxuu laasimsadaa wuquuc oo wuxuu sheegayaa wax dhacaaya intuu sida badan ee haalibka ah shaygaasi inuu xasilayo haaliban ma sheegto lain ashrakta layaxbaطanna camaluk shay mustaxiilaan dhacaynin ayaa shardi lagu xidha laakiin idaadu waa ka duwan taho haaliban wax xasilayaa loo isticmaalaa waa muxaqaq lwuquuc haaliban saas aawadeed waa ka zamakshari ku luqsiyey inta iyo idaada shardiyada ah laba bayd baanu ka cabiray sallim calى shaykhi الnuxaati waqul lahu cindii su'aalu man yujibhu yucadami ana in shakaktu wajadtumunii jaaziman waإida jazamtu fainanii lam ajzimi wuxuu idhi shiikhii naxwoolayda igu salaam waxaanaad ku tidhaahdaa waxaan hayaa su'aal ruuxa markaa ka jawaaba la xushmaynayo la qadarinayo su-aashaasi maxay tahay ana in shakagtu wajadtumuunii jaaziman waa luqzi hal xidhaale weeyi anigu haddaan shakiyo waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo igu aqoonsanaysa waidaa jazamtu fainanii lam ajzimi haddaan wax jasmiyana waxba ma jasmin su-aashii waa taa ruuxa ka jawaaba la xushmaynayo la qadarinayo ya ana in shakaktu wajadtumuunii jaaziman wajadadu waa tii wujdaanka ahayd cilmiga ahayd haddaan shakiyo waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo waidaa jazamtu haddaan wax jasmiyena fainanii lam ajzimi waxba ma jasmin hadda waan jasmiyey buu ku ley haddana wuxuu leeya waxba ma jasmin almusbatu hayru lmanfiyi ka uu sugayo iyo ka uu nafyinayaa kala duwan oo jasmiga laba macno uu kala jeedaa mashaayikhda qaarkood baa ka jawaabo nadmiyo kala duwan baa lagaga jawaabay qaarkood waxay yidhahdeen qul fi ljawaabi biana in fii sharطiha jazamat wamacnaahu taradudu faaclamii waida lijazmi اlxukmi in sharطiyatan waqacat walakin lafduha lam yajzimi yani wuxuu tilmaamayaa intiyo idaa inay markaa kala tahay ya yani farsamo cajiibana waa u nadmiyey markaa zamakhshariyo markuu inta ku weydiinayana in geliyey markuu idaada ku weydiinayana idaa geliyey ana in shakagtu wajadtumunii jaaziman in kugu weydiinaya inna waa kuu geliyey waidaa jazamtu fainanii lam ajzimi idaa ku weydiinaya idaana waa geliyey marka calaa kulli xaal idaabaa ha la geliyo waidaa badelnaa aayata makaana aayatin waa bedelaynaaye markaanu bedelno aayata makaana aayatin wallahu aclam bima yunazil qaaluu inamaa anta muftir saasay iyaguna odhanaya halkaah inoogu joogo wallahu aclam